meesha dheera dhulkayaga nagawdh kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan Good galab wanaagsan waa tahay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiya barnaamijka intuu soconayo waxaad ku dhageysaneysaan kaalmaha sugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe intaba kaaga sii daranay kaalmaha sugaanta kuwii ugu dambeeyey ee lasoo qaaday berihii u dambeeyey ayaan idinkugu heynaa halkan galabta barnaamijka waxaad kaloo ku dhageysataan sheekadeeni xurmo daran iyo xariir dumar barnaamijka galabta waxaa idinla socodsiinaya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 ifraaxay galab wanaagsan galab wanaagsan deeqa galabtu waaye lagama sheekeyn kara zaaid aa maxaa lagu soo sheegay <laughs> anii dhegeystayaasha adii dhegeysta jirto salaamaya soo dhawaada in leeyahay galab wanaagsan haye barnaamijkeena galab wanaagsan mhm, qeybihiisii hore ayaan maaragtaye daafurkiisii ayaan ku guda jirnaa aada iyo aad iyo bilowgiisiiba mhm. kaalimo sugaanta ayaan ku daafuranaa mhm. horta deeq masaa casiraysati galabta soo maaha <laughs> lagama sheekeyn karo casriyanteeda balse adiga waxaa aniga qaxwaha aada u jeclahay marar badanna waa sheegay marka waxaa galab haddaan kuu imaado xilli galab weli gurigaaga aan kuugu imaado qaxwo la iigu soo dhowaan qaxwe iisoo kare iima dhinno markaas iyo timirta <laughs> fitamiinkaaga waa saxaysaa mise <laughs> aad iyo aad waa tahay deeqahay barnaamijka waxaan ku daafurnaa kaalmaha sugaanta mhm. heesta ugu horeysa maadaan adaan kuu daaya masaan ii deynaysaa heesta daafurka adigaan kuu deynaya ilaa adaa waxaa itir mugta galabta fakfakadaa tahay <laughs> waa tahay waxaa inoo soo qabanayaa hees uu ku luqayo suldaan seeraar oo la yiraahdo mhm. haddaan laba qalbiya lahaan lahaa waaya haddaan laba qalbiya lahaan laa iyo laba nafoodo lahaan laa haddaan laba qalbiya lahaan laa iyo laba nafoodo lahaan laa laguulama wadaageen oyga haddaan laba qalbiya lahaan laa iyo laba nafoodo lahaan laa haddaan laba qalbiya lahaan laa iyo laba nafoodo lahaan laa laguulama wadaageen waan ku leeyay igula faqanide kugula mahaniye lagula malahe laabtu waa keliga waadileedo waan ku leeyay igula faqanide kugula mahaniye lagula malahe laabtu waa keliga dhaato kuguladnaade labadeenu laba isku loo baanahe alla waan isleeno islahaane iguladnaato kuguladnaade labadeenu laba isku loo baanahe

hadaan laba mm. qalbi lahaan lahaa ah. wuxuu kaloo yidhi haddaan laba mhm. qarni jiri lahaa adna intaa aad jiri lahayd oo igulilaahiya oo igulilaahiya adunba adunba ilahaa <laughs> eray lagu dhawo ereyga macnaha ereyada ma adagtaa aadka loogu farxo kamid tahay soo <laughs> aad iyo aad weliba qof kasta u jecel yahay qof kasta u jecel yahay in la dhaho rag iyo dumarba isla noolaadaan aad iyo aad waata heestan waxay kamid tahay barnaamijkeena galab wanaagsan suldaan seeraar heesaa uu soo qaaday weliba mhm. beryaha cusub jira ay kamid tahay ayay kamid tahay waa tahay deeqay dhankaaga aadina markan soo maahan hees iyo baad soo qabatay mm-hmm. heesihii dambe weliba ah mm-hmm. markaan anna kaama yareysto waxaan soo qabanayaa heesihii hore ayaan aadi doonaa axmed yaasiin digfeer mm-hmm. nabsi waa balaayey a la yidhaahdaa fanaankan allah u naxariistee aan sila soo dhageysano barwaqa anigoo bulshaha oo banka jooga qoraxay dhulka oo barwaqa anigoo bulshaha oo banka jooga qoraxay sumarkaas baranay bidhantaada kuman arag sida taybilalatay biyo webi dhaxdoodo halladii xaaskiyo jeertiisa waymaad barin sumarkaas baranday bidhantaada kuman arag sida tay bidhalatay biyo webi dhaxdoodo bahladii xaaskiyo jeertiisa waymaad barin shaalka galabtii markaan joogni beeraha way baardhankenii shaqaylkii ma baabay bashaalka galabtii markaan joogni beeraha way baardhankenii shaqaylkii ma baabay anigoo u baahan dhidhantadaina yahay ayaan buurka reeraha ku barya habeenkii anigoo u baahan dhidhantadayna yahay ayaan buurka reeraha ku barya habeenkii nafsi waa balaaye adigan gulada cayaaray ka boode nafsi waa balaaye wadigan gulada cayaaray ka boode hanad boy doontaa ana ana anaan antuman baroole nafsi waa balaaye wadigan gulada cayaaray ka boode nafsi waa balaaye wadiga bulada khayaaray ka boode hadmad boy doonta antuman baloole shabiihay dhowrberi hortood sublama bukoonno haku barashabiihay dhowrberi hortood sublama bukoonno berkiyo wadnaha waxaad moodabaha kiina kama goyn biyihii kulay tahay beelkii wadnaha waxaad nuurta baqalo ina aadmi ila qabin fogga iga maqaystan badkiina kama goyn biyihii kulay tahay mar unbaan bogsoonoo haddii naqtani bixin anigu badqaba adna ay basta noqon mar unbaan bogsoono haddii aan naftani bixin anigu badqaba adna ay basta noqon dumar haw badnaadee ilaaad miwaasaase marka taadi bogatay miyaad laba boglaysaa dumarkaw badnaadee bila'aad miwaasaase marka taadi bogatay miyaad laba boglaysaa nafsi waa balaaye allaylehe waxbaa ka dhacay fanaanka waxa uu leeyahay dhulkoo barwaaqaa anigoo bulshaahoo banka joogay qoraxay sow markaan isbaranay bidhaantaada kumaan arag sidaa tahay bil dhalatay biyo webi dhexdoodaa bahaladii iyo xaaskiiyo jeertiisaoo imaad barinu leeyahay ereyada waxaa kaloo kasii mida ifraaxi baashaalkii galabtii markaan joognay beeraha aad aad jacaylkii eh, wuxuu leeyahay jacaylkii ma baaba buu leeyahay mhm. anigoo u baahan bidhaantaada inan yahay ayaan boodka reeraha ku baryaa habeenkii aad iyo aad nabsi waa balaaye <laughs> waxaa maqli jiri nabsi lama dalabsado asoo dabadda kaa yaale mhm. dukaan lagama iibsado sidii shay markaa darane waa laga dambeeyaa intuusan daaqad kaa furan <laughs> abwaana ku sheegine <laughs> nabsigaasay igula soo dhacday mhm. allah naxariiste waxaa ku luuqeynayay fanaanka codka macaan mhm markana waayahay waxaa u noqonayaa gadaal baa u mm-hmm. noqonayaa dhegeystayaasha qaar baa heesihii hore aada u mm-hmm. jeclina dhegeystaan waayahay mar haddii aniga soo <laughs> qabtay axmed yaasiin digfeer waxaa noo soo qabanayaa heesta kuwada luqeeyaan maxamed axmed kuluc iyo aamine mm-hmm. cabdulaahi heestan waxaa la yidhahda hadal ii daboolnaa hee dadka noo dhamaystirsameyaqaanka

hagaag Thank you. <laughs> gadaal laiska fahmo miya sheekadagadaal baa laiska fahmo gadaal baa laga aad iyo aad markii daboolna dadka aan ka qarin jiray haye danbaa itiri sheeg haye adu ma sheegan lahayd dhaqa eh, taas dibaan kaaga jawaabi doonaaye <laughs> yaa ku luqeynaya heestaan <laughs> waxaa ku luqeynaya heestaan aamine cabdulaahi iyo maxamed axmed kuluc ah aad iyo aad ifraaxe eh, waxaan isla soo gaarinay hadii saaxiibada ay dhegeysan jireen sheekada xiisaa lahayd ee xurmo iyo xariir dumar mm-hmm. balse marka hore aan ka hormarino qadar adeega bulshada ah dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybtii labaiyo labaatanaad ee sheekadeennii xurmadaran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble oo adeerada iyo aan waca iyo aabbe xataa aan u sheega horta waa ogtahay dalad aan kuu sheegay safar degdeg ah haddaan rabaa inaan dibadda markaan soo laabto arrintaas dhinacay u dheceysaa waa ii soo baxeen wax dhan waa isdul saaran yihiin marka markii aan soo laabano mhm. waa soo gabagabaynaynaa arrintan qartabey ii sheekay gabirta maaqaan anugu hooyo gabadha ma garanaysid kolley Eh, meelahan dhawey deganta laakiin anaga marka ku baraayo oo kuu keenaayo oo waa sheekaysanaysiin waa isbaranaysiin reerkeeda ogaanaysaa laakiin hadda haddaan ku tilmaamo ma keeni kartid ha ma keeni kara ilaahay gabar fiican inuu iga dhigan ilaahay ka barya waxaan naqaana ilaahay hanoogana gabar fiican oo cid fiican kasoo jeedo ah. saan anunkuba u fiicanna ilaahay hanooga dhiga aamiin dheh aamiin aamiin laakiin waxaa waaye adiga adeertaagan iyo rag badanaa jooga oo arrintaas xalinaya xataa aabba hataa looma baahna maya aabba igaarkiisa allahu akbar curadkaynion aroos oo aroosaayo

iga arees aroosi rabaan marka horta wax wada noo wada farxanahaga dhaman hmm. weli ma casheeninadaaocaanina weelkiisa uga soo tag markaas <laughs> caana weynwaraa wiilka weli ma casheenina sheekaa aan ka hadlayne waxaana muka ma warkaan idiin sheegaa masal badalka igaarkaa idinka celaa badarka ka cadanoo hooyo wax adigana kuu farxada gabadheyda adigana kuu farxada faamilkoo dhan farxwakan hooyo telefoonu ku hadlayaabe war ninka hooyo ma waxbarasha aan ku ognahay howl kalan wuu ku jiraay horta buuqan iiga joojisiin warka idiin sheego oo idiina hadlees iga dambeeya waa idinka xayta wiilashan waa ku wareer waa ku wareer anaa i raacda adiga moogtee kuwaa muqaribin warka dhan soo koobtid hmm alaaska mxuu ahaa noo sheeg alaaskaan idin soo waa idiin sheegala laakiin idinka ahe iyo maandarabku qabataa badarka <laughs> ujeeda asaad <laughs> asaad ku orodee sheega masala sheega may hooy u sheegi kartaa maadaama adig waalidaa tahay ya tigidkan maxaa ah tigidkan waa bixira waqti dhow waxa waaye shaqadii aan kuu sheegaya dibadda aan mar aadaya maalin raad kuu sheeg waa u sheeg maalin raad asaa ilaaba madaxabaay adigu ku sheegin miya waa iska mashquule waxa waaye haa maya nairobi aadi rabaa seminaar aadiskuulka eh, eh. waa laga soo diyaarina hadhow inaan bixi waaya laga yaabaa kan waa laga gudba saxabayana anaa u keenaya abayana anaa u keenaya laabtoobkana kuu keenaa laakiin waxaa qasaba in natiija a keentid wanaagsan warsanadka natiijada hadda iska sii qor meel ku qoraadi Ah, kaalinta koowaad maa rajaynaysinkaalinta koowaad eh, war culusa ii sheegaysaan markaase eh. war koowaad iska dhaafee labaad iyo saddexaad haddaa kasoo muuqatiin ani hadiyadiina banaanka iga tahay kaalinta koowaad wallaahi waa dad isdhaaqsaatiin ina wax baranaysiin aad dareensanahay oo juhdi aad bixinaysiin xilligaad soo jeediin dadaalka sii wada anna waxaa waaye safarkayga hadiyadiina ugu horaysa waxaan soo qaadahay laakiin aan waa idiin sheegayaa alalaaska maanta dhan aad ku soo baxdeen aad buugaagtiin eh, ugu soo kala safarka maahan safarkana inuu idiin sheegan buu qaba laakiin haddaad haddana maqasheen iyaarka walaalkiin gabardhawa hmm. gabar kala nagu soo biri rabte gabar kala nagu soo biri rabto dumaashiyaasoo ah, diyaari ah. ah, naftiga hoy mar dhow maayo waaba yartee waaba yartee dhagaha man ka jiiya qale dhigate waaba tee warkii weynaa waaga joog gabadha maxaashaqaalaba gur la keenanin walba calafkiisa waay horta hooyo nin walba calafkiisa waay laakiin abu xeerkooda ku badan yahay walaalka weyn noogu saabir waa wada hadalnay ani markaa istuura asagana istuura sugo waktigaaga hooy macan waa lagaa horeeyaa saalaxa hadda arrinkiisahooy shuruud horta iga dhegeyso sheekada sheekada iga dhegeyso saalax wuu aroosi rabaa arooskiisaa soo dhow maya sheekadan waxay su afjarme markaa safarka kasoo laabto toban maalmooda maqnaanaan maalmood kadib toban maalmood kadib waxaa waaye arooskaas ku diyaar cilaanka sii saara hadda xabada ciyaalka xaafada le anaa idiin soo sheegay laakiinmaya si seer ahaana kuu sheegay micnaha waxaa rabaa inaan sii shaacinaa rabo hal xiraalo waaye maalina xaafadda keenaa waa is wada baranaynaa waa qadaynaynaa maalinta saalix oo dumaashadan keenay anna waa keenaa warbal ilaahay amarkiisa miyaana guriga cidi ku noolayn urta ka soo baxaysa talo ma gurigaa gubtay bismillaahi raxmaani raxiim jikada fir waa cidleh nayaa nah saabirin saabiriine naa maxaa ku hela hooy maxaa kugu dhaca bismilaahi maxaa ku ilowdabadhegeysa horta sugsugsugsug waxbaa ii sheegin ha ii sheegin waxba waxaan ku weydiiyey hadda bal fiiri xaggabsi jirsanaysa ila hadal sofiya aniga dhegeyso jikada maxaa ku dhahaa eh, xisaab taleefanada looga shaqaynay maxay tahay anugu sheekadana fahmi waay maxay tahaydee haye waayahay ma waay ma gurigaad nagu gubinaya jikadii waa kaasaa wixii dhan waa basbeeleen alaabtooda digsiga iyo cuntada waa isku gubatay wixii oo dhan baad baabah ka dhigta hooy maxaa kaa khaldan ee eh, saabireen hadda taleefonkan baasee inta ku mashquulsanta inaan kaa qaadimada ka baqayn hooy haddaa iga qaadimta xag raa dhacmi kacabsanaysid miyaa muslinka ilaahay annagoo dhan waxaa soo baran laakiin taleefonka kumayna xidhnayne waqtigeena hada fiiri horta dhegeyso waxaan kaa rabaa waxaa maqli jira berisabaadka berisabaadka waqtigaas taleefon ma taar xataa ma jirin eh, fariinta waxaa laiskugu qori jira warqad fiiri waxaas aniga ay sheegin ma iyada ma taleefonkaa dartiisaanu eh, annaga lafteena khatar gasaadiro gurige maxaa haddeer qadada waa kaasa baabaha ka dhigtahaye maxaan dhegeysta waa haye horta maxaan dhegeysta fiiri waxaa qasafiiri waa haye haye maxaad ii sheegin khayr haye waxaa ku sheega hada eh, kadib markaa wax karnaa hadda waa tan wax iska soo daba dhacay ma horta baltus taleefonkaan arkaysaa maxaa ku jira iska dhaafee waxba ha arkine horta midaa ku sheega hadda kadib markaa wax karinaayo taleefonka waa daminaa adaa ku keena may haddaadan samayn karin mid kaliya ii sheeg hadday shaqada ku dhibaysa anugu ma jecel aan ku dhibaateeya moogtahay may hooy waa qaban karaa waa qaban karaa hooy adoo gabar labaatan jir ku joogto maa jikada haddii aad jikada gasho haddaad waxa saa guriga u baabi'inayso haddar guriga inay koronto nagu helaacdaan ka baqayaaba markaa guriga xaggaa ka soo uriyay mataqaana hadda hadda hadda meesha hadda digsigan gubtay waa nadiifina dhalay aan ka dhigaa nal haye cuntadiina meeda ku jirta aad karin lahayd waqtigiiso kaama dhicin cuntada waxaan ku jirno awalba bocor iyo hilib lay ahayndigniinta eh, eh, ugu dambaysaa kusin hooy sida wax ka badaysaa baliine eh, maxaa kugu dhacay waxa kusita baaqa waa lagu sita hooy imtixaan kale ay wada aniga ayaa ibada ilaaha kuu saqira hooy isdejiya waxa sida isku dhaan bis aamin asaas yuu soo ducey markasta insha allah waa dahaad waayahay inkaar ha ku bedelin ducadeeda haye hooy haye saabira baxaru igeliino maanta asina waxaa kala yaabay waqti kasto fariin loguu soo diraa ani lafkey fariintiisa waa iska rabaa sagaashankana lahad waa rabaa laakiin hadda waxa karana isu kadaan dhaho miig diidaayo moogido fariinana iska dhaafaa maxaa marka cuntada karinaya taleefonka dhagahan kashana cuntadeeda karsana asina waa la hadlaa tartiib laakiin fariina ka jawaaba ah, hadaa dhaho dugsigii fariinta maskeeni kari laakiin hooyadee maanta baxaraa ku gale waxay imtixaana ku maqanaha dhahay allah kuusa khayr kulaha ilaaha imtixaanka isaqar laakiin imtixaan kale aan ku mashquulsanahay eh, saabir lahadal ustaad tima weyne meeshaana fariin kasoo diraa jawaab been eh, oo aadan ku qanacsaneen u dir saalaxine eh, maanta nambaraa kasoo qaatanoo asaaba horta nambarkii weydiiye laakiin waxaa u diray fariin asina hm? waxaaba kaala diran qadkane iska baranno aad aad ilaahay amarkiisa ayaamaana waxaan ka yaabanahay gabadhayda saabiriin ahayd mashquulka adduunka mararka qaar waxaaban kaga yaabayba keligeed baa isla hadlaysa gabadhu maxaa haystaa intaa way yuusaysaa oo isla hadlaysaa waxaan u malaynaya waxbarashadii baa ka tambadaysa alla ilaahayo gabadhayda iyo caawi ilaahayoo gabadhayda iyo caawi intaa hadda ruxelada xisaab baan ka shaqay imtixaankiina adar kusoo dhaweeyaa moogtahay hadda waxaan sameeya garan maayo gabadhin iyada gabarh guriga ah, iyo ii shaqaynayse kamana dayn karaya hadda hawshan inaan wax qabto ma rabto oo waxay leedaha anaa jooga imtixaankii waxaana waa sugaya ilaahayo gabadhayda ilaahayo u sahal ilaahayo garab istaa gabadhayda halkaas haynoo joogto qaybtii labaiyo labaatanaad ee sheekadeenna xurmadaran iyo xariir dumar intaan ku kulmi doonno qaybta xigta nabadgelyo waayahay waxbaa ka dhacay aan intaas kaga gudubno sheekada xiisaha lahayd ee xurmadaran iyo xariir dumar barnaamijkeeni galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa walid yaaqay iyo aad markan waxaan jecelahay faraaxay inaan kaalimaha suugaanta aan kusoo yaranasano mar kale mhm. waayahay waxaan soo qabanayaa fanaanada codka macaan fartuun axmed sahal berimo nafku jecel adduunyada ugu wacan wax nololo nabad lala wadaago nimca lagu la waare fanaanada noo sii dhammaystiri doonto xusuusin heestan waxaa horey u qaaday sahre axmed jaamac iga moodi inacaasnimo anna haddiyaan ku naawilay nasiibku haygu ka simo ila dhowraa nasiibku haygu kaasimo anna haddiyaan ku naawilay nabawaaga alla dhowraa nasiibku haygu waxbaa ka dhacay nafku jecel aada iyo aada xusuus xusuus waxaan filayaa heesii dhexe inay ka mid tahay heestaan waa heesihii hore balse qeybihii dhexe ilaa iyo iminkaba waa hees waxaa moodaa hadda lasoo qaadayo kale mm-hmm. waaqica jiro iyo waxa ay ka hadlayso aada iyo aadan waxay leedahay nafku jecel adduunyada baa ugu wacan wax nololiyo mm-hmm. nabad lala wadaago nimco lagula waaree mm-hmm. fanaanada waxaa kaloo ereyada kasi mid ahaa manugliya kalkacalkaa naariya ka daran olol markuu nabdiga kaa galo nabar weeye halise ee taa nabdiga geli oo soo noqnoqoshada ha iga moodin nacasnimo <laughs> haddii aan noqonoqoshada kugu badiyey doqon mhm. ha imoodin baa laleeyahay jacaylkan kuu qabo saas bay leedahay mhm, bal waayaha markaan ana waxaa soo qabanayaa mhm. hees uu ku luuqeeya qaalid kaamil heesta waxaa la yidhahdaa qalbigu saaxiib ma yeesho qalbiga saaxiib ma leedeeq qalbiga saaxiib waa leeyahay muxuu yeelan waay <laughs> waataan soo wada dhegeysano صغير عاشق قلبي صاحي nafteyda saamaleelka marbay mm-hmm. subaxii ku gaadhaa markaas baan israahu yiri guursa saake ah, ah, ah, <laughs> go-aan cad <laughs> waa dawaandaan weyn mogtahay marbaasaa maxaa idhaahdaa guurso mm-hmm. waa tahay waxay ka tahay heesa khaalid kaamil uu ku luuqeynayay oo weliba heesii ugu dambeeyey ugu dambeeyey waa laba labaatan saacadood ka hor baa lasoo qaaday aada iyo aada waafila dhegeystayaasheena inay ka wada heleen muqadaaha barnaamijkeena qabihiisii dhex e, u dambeeyay ayaan maraynaa maxaana soo qabanaysaa markaana waayahay kaalimaha sugaantaan weli kusii soconeynaa ee fari kama qodna mhm. e, in badanna waan soo wada dhegeysanay qaarna waa inoo harsan yihiine mar haddii e, kaalintii hadda ugu dambeysay ahayd kaalimihii ugu dambeeyay khaalid kaamil mhm. waxaan soo qabanayaa markaan gadaala u noqoneynaa waxaan soo qabanayaa heesta eh, la yiraahdo kajoog warhooy kajoog waxaa ku luuqeynaysa khadara daahir cige rajano dalolkuu joogaya jaliiladageedu yal midhaha laga janansada haddii dhegta ruux la jaro dalolkuu joogayaa jaliiladageedu yal midhaha laga janansada markaasi aadka u macaan haddii dhegta ruux la jaro mhm. daloolku wuu joogayaa jaleeladageedu yal miraha laga jalamsadaa jiriyo hadda jooguhuba admigu ways jiirayan haddana laba jacayl dhexyal sinaba uma kala jarman warkaas waa cadyahay kajooga leeyahay saaa ku luuqeynaysay fanaanada weyn ee codka macaan qadra daahir cige waa tahay dee barnaamijkeena gabagabadiisii aan isla soo gaarnay mhm. aad iyo aad waxaan leenahay aad baad umahadsantihiin sharaf iyo karaamaa leedihiin sida quruxda laad noola socteen waad mhm. ku mahadsantihiin waa tahay gabagabada barnaamijka maadaama isla soo gaarin waxaan kusoo gabagabaysanaynaa mhm. hees uu ku luuqeeyo cawaalo aadan heestan waxaa la yiraahdaa mhm. habaar laygu kari waa habaar laygu kari waa laygu kari heesihii dambe waxay ka mid tahay heesaha uu isbuucan gudihiisa cawaal kusoo luuqeeyay waaya bal heestas ay uga tegeynaa dhegeystayaasheena tani inta ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xiga sidaasiyo nabadgelyo qof kasto ii hadibiya isku haw la noloshayda hadba kuma mashquulayo wakhti kuma hadlaynayo qof kasto ii hadibiya isku haw la noloshayda hadba kuma mashquulayo wakhti kuma hadlaynayo inta jecel horaynkayda una heelan guushayda hila taagan garabkayga dayalkuma hilmaamayo inta jecel horaynkayda una heelan guushayda hila taagan garabkayga dayalkuma hilmaamayo xagka hoosu dhigi mayo abaar laygu kari maayo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo xaanka hoosu dhigi maayo habaar laygu kari maayo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo walbo hunjuumaysaa farxad iyo libjaan haysto ima nuro hinaaskoodu mana dayo haabeertooda cid walbo hunjuumaysaa farxad iyo libjaan haysto ima nuro hinaaskoodu mana dayo haabeertooda aniguna xir ii muuda kama leexdo hidhinkiisa dayaxaan hiigsanayaaye layqoosaasi kari maayo aniguna hir ii muuda kama leexdo hidhinkiisa dayaxaan hiigsanayaaye layqoosaasi kari maayo haka hoosu dhigi maayo habaar laybu kari maayo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo halka hoosu dhigi mayo habaarlaybu kari mayo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo aanka hoosu dhigi maayo habaarlaygu kari maayo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo hadafkayga waan gaadhi hadalkuna waxima yeelo